فمنه وحتى رضي الله تعالى عنه والأصح قولك فيه ضمن أنه أمرك الشامي والأصح قولك فيه ضمن وجود نية الفرضية فربنا ماذا وجوب خير واحد دون الإضافة إلى الله تعالى الله أبيثنين واجب معه دون الإضافة أبيثن الآن إلى الله تعالى الله أبيثنين الآن في وجوب خير واحد وجوب كأنية الفرضية كليها maxaa yeelay lilahi tacaala lahiraada waajib ma aha waa banaanta sunayaalka ku dar maxaa yeele cibaado kulligeedaba ilaha iskale cibaada dhamaanteeda wax kala manaqahaysa ilahi bay udhacaysaa وإنه أمرك إنساني يصح وأنصح والأصح غيرك في يد بدن إنه أمرك إنساني يصح الإبداء أصحى أداء لم بيت الغضاء وعكسه قضاء لم يستو أنصحى ليت الغضاء قضاء أنصحى بنية الأداء إذا وعكسه والنفل بالوقت والسبب كالفرض فيما تبغى النفل سنة انت marka waxaan lii arkaanuhaa arkaanha aan jiro arkaanha arkaan niya niyada arkaanteedi arkaanha arkaan salaati salaada arkaanteedii alaaa aha alaaثata caشharata iyo saddex waaye anniyatu niya waaye alwl maxaa nihi anniyatu niya waaye marka niyadii waxay leedahay xaqiiqay leedahay ownay leedahay maxalay leedahay zamanay leedahay kayfiya leedahay shardi ay leedahay maqsuud ay leedahay maqsuud ay leedahay inta waxalahaanaysay xaqiiqatu niyadii waxay leedahay xaqiiqadii yani xugun maxal zaman kayfiya shardi maqsuud haddii la yidhaha niyada xaqiiqadeedii macnaheed maxaa xaqiiqatuniya waxa hmm. waaye xaqiiqatuniya waxa waaye qofki shay shay loo qasdo muqtalana maxaad ashyaad ficilii yani yani falidiisii foolxariirsada xaalas yahay samaydkiisi foolxariirsada xaalas yahay iyadaasay falideedii waxay xariirsada loo qasto inad ahaada xaqiiqatuhaa xaqiiqadii sharciga ahay waay qasdi shay shay loo qasdikiisi loo qasdigiisa waay oo loo qasdiyo muqtalana maxaad ashyahay ولو قصده مقترنا حال الشيء بفعله وفعل كيسي سويات فلو يدخل حديث هذا الشيء وغير الحواء وحواء من جهة اللغة مطلق القصد يا لها هي قصد أو مطلق فعل الحرية وما الحبيب له كان وإنسان حقيقة iyado inaad naxariirsado markii salaada la galaayo allahu akbar in la xariirsato allahu akbarka salii farda duhri lilahi taala allahu akbar allahu akbar si oo salaada bilaawgeed salaada wuxuu bilaabay allahu akbar xaqiiqadeed intada khalqu shay muqtiranan bificlihi taaw macnaha kasabkiisi <coughs> inaad ficilkiisa la xariirso qasdu shay shay qasdigiisii macnaha shay oo loo qasdo oo l oo loo shay ukasadkiisi waay shay ukasadkiisii oo ficilkiisii lala xariiriyo qasdu shay muctamin ficli shay ukasadkiisii laqdaara qabta shay ukasadkiisii cibaarada hadiika halaawda laqbala naxwa ka halaawda oo carabi la-ika halaawda waxay ku bedelaysa adaa og dad badan oo wax galaan arag waana ma halmi dhirikadaasay alakajiro kala oona ilaahay ka dheeriy waa aqbalasho ah, ma aqaan waxaa dabooli shaxnaan shuqbi aa daloola ku marka markaa lilaahina maaha maxaa yeele markii shay darbaysa umanka markii shaqayahan joogeen kutub dhawaa karin laa ilaha illa allah waxaa dheen xaaga waxaa soo baxday nin walba kitaabas wakaa wax gaarina male kala soo akrisan culumtii carabigeeda kitaabka carabiga ku socda culumtooda la soo bartaa la rabaa waa soo ogaada la rabaa hadana la soo bartaa la rabaa kitaabka keliya maaha kan dad a ah yani culamaa oo carabiga si fiican u barteen waxa fadhiisteen inay waxba ogeyn keligood wataan asoo fadhiisteen oo ku halaaween is sheekhaad idabas waxaa jiri jira imika sheekha mas'ala askalo minhaajkan ay akrihaayaan ama isaas akrihaa waa soo naqlaysa fiican waxaalaha kuwa cagadiisa dhinac u barteen waxa u badan cisaan halxata aftiyaalkooda u badane ma cabsanayaan ama iskaan inta joogaan naftooda fataa la yirahdaa sheekh alle waa sindan wixi naxda xagees jibgaal joogaa il badan aa uga hayl sheekh iyo naxaa muuse caroona lahay inta sheekha tafsiir jiraa inta culamadan hore iga baa lahaa jiri aan arki yani mashaacirkan waaweynaha kitaab ay galaayaan alaaga kufadhiyo israail camal oo yani ah zamankooda jooga sababtaas miha waxawaaye marka bartu aala aala aala aala shareecada aaladeedi waxawaaye maxda sabtiga balaagada mantiqa ma la yaqaano ilaha jooga waa badan yahay waana duugoda haya waa ku hayna waa dintaan waay xaqiiqada maxaa la qalbi shay shay ku qasabkiisii qalbi shay shay ku qasabkiisii mudaaf mudaaf ilayhi ayaa lah maxaa mafcuul miyaa wa adeysni faacil maa loo adeysaya lamada dhig alkushay shay qasabkiisii ficli ficilkiisii shaygaa shay samaydkiisa loo qasdo allahu akbar fi camal sababin ficlihi yani xaqiiqada tan waay tana xaqiiqa la yiraa xuunkeedii niida la niyeesto salaada la niyeesto qalbiga laga niyeesto waajib waaye wax laga maarmaayo e ma aha ma laga maarmi karo adoo qaybkooda yani soogilinin usali farda dor usali farda salaat lcasri iraahin qalbay kasoo dhahin afkara kasiraah malko maxaa rabaa horta qalbiga xaadiri maqsuud ay leedahay waaa la yiri xaqiiqay leedahay masasayno xaqiiqay leedahay xugmay leedahay sideed waaye maxalay leedahay gam leedahay kayfiyo maqsuuday leedahay maqsuudkeedu waxa waaye oo lala qasdaayo waxa waaye cibaadadiisii caadada ka sooco haweenkaas haweenkeedu masalan haddii yani ay tahay weysha qaadasho university ama xadatu akbar akaguuleysi aka soocdid si caadi ahay haweys haweysiis ka socdi ka socdi waaye ninkaan ama se minfaadas gala ama habeysis habaysa ima cibaadas ahaada ima caadi cibaada ahaysaa waajib waayo ku dhacay janaaba qabtaa caaday qabtaa naasida haysa inay ka socdo maxay kasoo cesaa min duca markii oo qabaysa cibaadada qabaysa ahayo waajibka ahaay waa niyeysaa dan kalena qabaysaa cusmaa loo niyeysa iyo amase qabaysi waxaa waaye jumcada qabays kunayaalka ahayen waa niyeysaa iyana kumay ahaayeen leeyihiin intaa kaas waaa layiraa taas waaa layiraa maqsuudka niyaga niyaga maqsuudkeeda kayfi ay leedahay macnaha kayfi baa leedahay yani shayga la niyeysahayo ka la niyeysahayo kus alaafsan yahay aa niyeysahaa mar waxaa loo niyeysahaa salaad aa xarmahaa salli sala duhri mar waxaa luniyeysaa soom aa ikhtilaafki yani kawaa batis yahay aa mar waxaa luniyeysaa zakadii taan ay kukhalaafeysaa niyada kukhalaafeysaa macnaha waxaa la wadaa maqsuud niya kayfiyada taan wa si kayfiyadaysa haddii salaada niyeysay salaada haddii soo niyeys soona niyeysa marba kii laniyeysahay aa luniyeysaa leedahay aa maxalkeedii qalbiga waaye qalbigaas ka tiri usalii farda subxi usalii farda duhri waxaad akrida male tiri adka tiri adka tiri saxa waa ansaxa laakiin in magaciisii lagu dawaaco intii allah cusbur la dhihin suna waaye dawaaco oo lahiraa magaiisu ama usalli farda dawri qalbiga haddana usalli farda dawri tacaala isla dheh labadasa qalbiga iyo asaasi maxaa loo yeelaa lisaacida lisaan lisaankii ina saacido askaalmeeyo alqalba qalbiga kaalmeeyo maxaa yeelay maxaa saas leeyo in alkalaam lakin su-aada wainama lisaan hada kalaam jamiil makamay عليه سؤال براكم الله ساعة الحمد أحسنت وحواي جعل وحليري محسري محسري إن الكلام كفي الفؤاد وإنما جعلوا جعلوا الفؤاد جعل اللسان على الفؤاد بدليل ما هو كاسع انت هو عقلي أهان waxa afka kasoo baxaayo wa afka kelimaad urka kelimaadaga hamadaamarino hadoo akrin bigaa kasoo baxin afka maka dhaweed idiy waay yani wa sharci baa loo wada sharci ahaan waana wada haasta waxay leeyihin abi xaniifa iyo rag badaante dad waaweyn una ku tooshahaydin laakin shaaficiyada waa jecel yihiin waa hayaan shaaficiyada agteeda waxay ka tahay sunno in dawaaqa sunna waay shaaficiya agtiisa madhab kale qaba aan weli masiirin laakin imaamaha kaleet waxay leeyihin sunna ma aha bidca waaye in dawaaqa bidca waaye leeyihin lakin waa lradihaa waaa lradihaa shay fog inaad yala fiiriyo nabiga nabig afcaashiisii dan waayo marka sunata rasuul waa waaye afcaashiisi sunay ku sugnaatay nabiga xadiisii ku sugnaatay xadiidna xadiiska dambeey ficilka dambeeya soo sale si horeydiisa dambeey waa la qabahaa xadiisan kale asbudeen laakin nabiga acmaashii dambeey arkaan اslam markii xija xaji haayey ugu dambeeyey xajat اlwadaac wixii suub iyo xija waaye imaam shaafici kaasaa sabtay markii xijka asxarna haayey nabiga labeyk allahuma bxajatin afkas iri wayt xaajano xaramtu bilahi tacaala afkas lahay afkas lawaaqi marka rukn islam arkaankii islaamka si u dambeeyey oo nabiga asuubi asameeyey wuxuu ahaay xiji u ahaay markaas miyaysa yaqulka allahuma bxajati kutugaa tafsir bukaariyaa ku arkeysi muslimaa ku arkeysi saar ad ku xifdi yaqulka allahuma bxajati madhiinimaya waana ku dhalaaqi dhalaaq una ku xijadaani inaad talafudka sunna ay tahay hilibkaani xajisa xijka waaye xajkali gaalib ahno lagu xijis gambey awoodku ku xijiyey waana kuay barka naqlina waa aynaa oo nabiina waa soo guuriyey yani sidii dambeeyey askuubiyi kaana asku kuubiye nabi alayhi salaatu wasalaam ولنا في رسول الله أسوة حسنة قال ما هو متقيرا حتى يسمى كتاية بدعة معه أمام نبي عيسى وحي ليه إذا حجة لدو أردت إن خلاف إذا مش واحد الإسلام بدعة كبيرة أبي حنيفة إيوه قرtoodu waa aysan badbaadin waaan kusheegi karna maaha laakn kan haatana imam shaafici kana sartay masar badan isku hawani madina ulkoy abul alihi ujadiisa aniga ka okeene sadi awarin في بلد جامعة جامعة المدينة جامعة حديث إيران يا مدينة الهي خوهين بعد مثلا إذا بعد الحمد لله وكرهتهم راعين بعد دي مثلا إذا قلنا عن وائل وصائب إذا إذا إذا وهاي أقصد به وحي كلا إليها نوافذ حياة قلبك يعني كل يوم وحياة إماها وحياة إماها أكثر قلبها إماها هذا ما يقولون وادين يعني عقيدة أهانة كالإسلام وحياة دليل إسلام سلام قبل خوف وصغري waaa leeyahay hooleeda huhudeedi kalba hada la mooyaa oo hadaa iskaa hungula hadaad hadaskaligaado ay cabdilquf hadaa iskaa hungula hadaad hadaskaligaado hooleeda huhud kalba hada la mooyaa hada la moodaa mana maar waay ka keenaan qur-aanka xuruf waayo ma hadaa iskaa hungula waxaa kusoo horjeesaa dad hadaskaligaado maxaa yani xiiba qaabsi uurka ah maxaa aadamka mugooyaya xiiba qaabsi uurka ah waxaanaya taana cunaa taana cunaa taana yeelaa maxaa aadamka mugooya awleeda hoogeedi dalbaa ada labooda adar riyaajo haddaa isfaahin bil hadaad kaliha dadka hadaad halka kaligaadi magaciisii xiiba qaabsi uurka ah uurka hadii laga qeybsado maxaa aadamka mugooya wax jilna maamaba marka uurka marka afka faaida ma ogaadinka sabaxay waa arkay si aadam maxamuud a laga soo guuriyo asaa beri kuusa jir si aadam maxamuud macruuf si aadam awlihan macruuf macruuf marka intaa waaya usalli inta waxaa waay haddaad marka waaa salaad waxaa waaye kayfiyadii waay kayfiyadii waa iskhilaafaysaa marba sidii shayga niyeysahay asihay ha iskhilaafta soo haddii niyeysaa niyeysaa masxadi baa zaka allo niyeysaa fitr zakaati kadel subxaan allah waxaad ilmaysaa xajxajoo kaleeto oo kale oo markaa niyada ilaa niyoosko qalbiga kaliga laa niyoosko oo afka lagu dhawaaqin waa ansaxaysaa ayada waajibka ila ahayd dhawaaqa sunna waayo agtaan shaaficiyi markimaa yani imaamyaalka barkooda iyo tooqadaan bidca inay tahay yaa umaka shaafici sunna inoo tahay daliilkaayinkaadhamishaa caqlan wa naqlanba waa haysanaa daliil naql takliil caqli kaadhamishaa xadiidka waxkaan keena maxaa lagu talafidaa in yani oo asaruuraha looga dhabaha yani qalbi arabka in qalbiga asaaxido waa la sumeeyey dhabaha waa la sumeeyey maxal ay leedahay maxalkeedii taan waaye maalkii maxalkeeda aniyat waaye zaman ay leedahay zamanka zamankeeda waxa waaye cibaadada awalkeedii niyadna zamanay ka zamankeeda awal cibaadada cibaadada awalkeeda waaye maxaa salaada markaan gelayn bilaaweyno aa dareyn la xariirao niyada ila soom maahan soomka yani usiga ma aha yani zamankeedi awal ma aha maxaa soomka waxa waaye maadaama soomka afculus yahay in laga soomka maadaama soomka afculus yahay in laga fiirsado hijirka awalkiisa in loo soonka waa curiswa soonka waxaa awalkiisa bilaabaha awal ka jirnaano hijirka bilaabahay marka waka bilaabahay marka haddii la helaa niyadii marka oo badci hijirka dhalahaa ala xirka soonka la helaa waa culus yahay shareecadoodana waa yani laalfuzay waxaa la leeyaha nawaytu sooma qadim amase nawaytu nawaytu sooma hada alyom mana oo ku jirta awlkiisa dabayaraa waa islahadoodi marka sharciga waxaa waajibiyey shaarica shaarica waxaas waajibiyey in neygeeda la qorayo soonka la qorayo markii boqorkii afartii damiyey asagoo baraya niyeysa awda dhexdeed dan kaasoo niyeysa niyadkuga banaan ayada fajar in yani lala sugo oo niyada lala xariiraysa salaada camal mala wajoonin mala wajoonin ciida shaarica waxay waajibihii salaatu wasalaam ilaahay shaariciisa waaye ah, waay tabyid niida tabyiidkoodii macnaa niyada cawadi dhexdeeda inay ku dhacdo tabyid waxaa la yidhaha ina cawadi dhexdeed niyada inay ku dhacdo niyada inaa si jirka hormarto ala waajibiy jirka inay kahormarto ala wajiibiyey waa ka kaan waay maho waa soo sheegda kulli shaacirkii maxaa siiba faqiha ahaa fuqahada qasimada sharceed aqsiidoona حقيقة حكم حل وزمن الكيفية شرط مقصود حسن مقصود حسن كما نزيد له شعر كيف دائما هذه النية كل واحد هذه حاجات من المكان ان شاء الله راس الشجر قرن حسين عمرها حقيقة حكم حل وزمن الكيفية شرط مقصود حسن tamaam beyt la waaye ruknii horey anutuniya waay safinada waxaa isleeyahaa safinatu naja waxaa isleeyahaa aniyatu salaas darajaatin ay leeyihin niyada dhan ba saddex darjeelo waaye maraatilkeed waxaa lagu tilmaamay darajaadkii saddexda ahaa haddii ninka musalliga asukahaayo osrowa inaad fardi asdugto waxaa ku waajiba qasda ficlihi qasalkiisii yani qasda ficlihi waxaa lawaajibiyey kuxusadkiisii falkiisi inaad kuxusto kuxusadkiisi aa lawaajibiyey waxaa soo dehaayo inaad kuxusto kuxusadkiisi aa lawaajibiyey macnaha inaad kuxusto ficilkaasay yani askaluhaayo fardiis ad kuxusto markaa waxay maqeeyeysaa markaasa waajiba tacyiinkani oo fardi aan la cayinina waajiba maxaa laleeyaha yani fardigaa tacyimaa gabadhan saddexaad lamar inta taxyiinkiina waajib wa saddexaad tan calaa kuli xaal sidii asaxa ah waxaa waaye walasaxu wujuubu niyat lfardiya fardanimada fardanimada niyashashadeedii niyashashadeedii wujuubkeedi wahaye madawano walasaxu wujuubu niyat lfardiya walasaxu qolka fiyoon badan imaam nawowi leeyaha wujuubu niyat fardanimada yuususadeedii wujuubkeedi waaye lafdadan dhex wa iraabda iraabka iraabdo haddii iraab raacinin waa kadkan waa tahay kaas baan iska laqdoolama wujuubkeedii waaye maxaa lidi wujuuba niyati farmiya farbanimada wujuubka niyosishadeedii wujuubkeedi waaye duna idaafati ila llahi bdcidaafa adeesin mawjuubto ilallah ilah loo maxaa yeelay lilahi tacaala intaa wujuubna waa kulli waa imaado adaan qadaan waxyaalkaas kulli waa suuro maxaa waaye inta wujuubto faradanimaniyeyso waktigiisa hay cayin tacyiin oo waktiga la cayino waktiga la fardi ciidan taa intaa waladaha labada kusuroodan anhu ana shana walxaala macnaa mrkaada wadaa ada ansaxaa ada ansaxaa buyuut lqada indulna hadii loo maleey inaan qadar ahayd hadii dad ada sida cabsiga loo ansaxaa madnaya si lagu dhihi indulna inay tahay fii daraja lula ala kuli haal waxaa maleha alhaan hadii kabaxsana wa fulin hadii lagu malcamaani rukn lula la joogna maaa yl hadii dhaacsanini manoo dhacaayo yaraanta inay noo dhacdaan noo fiica damaantaan بفعل الصلاaة صلاada فlgeedi gurigeedi أfaasiha بفعل الصلاة صلاada فlgeedi gurigeedi kufaasiha oo waxaan soo niri hadii adaa hira waxaawajima walaa taduru وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه ما وأنه أمرك إشانية يصح وأنصح الأداء نية الأداء الصحاء أدل بنية القضاء لا يحط وعكسه نية القضاء بنية الأداء macnaha waxaa tiri masalanta musalii farda duhri adaan waktigana waa dhamaad waa baxay waktigiina salaadii qada waayo wa ansixiisaa waansixiisaa waxaa tiri haweenka usalii farda duhri adaan usoo duhurka baxay dhamaadi adaan tiri wa iska ansixiisaa inta fardiya inta وafs sidii la وlaa taxnafsiy qoolka siyoga badan أنه عمل الشاني يصح نية القضاء أنصحاء hadii waktiga yani jaahil yahay oraxma jirto hawaana jirta wakti inay baxayso maleey waa kaas waa digti qada'ati digtay waxaa cadaaday inaa waktigii weli as yahay zamaani markaasi waa ansaxaa cabsina sidaa waaye waxaase maleey wakti inuu baaqi yahay wakti inuu joogo oo maleey waa digtay waa duftay haddii duftiga bacdii salaadii waa duftay waxaa u cadaadii inaa waktigii asu duftiga sahay inaa ada ay tahay salaada asi waxaa cadaadi inaa waktiga asbaxay alaa kuli xaal mid walba si ada ahayd macna kalaas isticmaali si oo qabaha ahaydna macna kalaas isticmaali lamadaba ansaxaa maxaa yel qaba iyo ada hadii la yiraaha waxaa leedahay bimacnaa tuula haday ku dayra haday timi hadii tiraad hal macna leewaha ilaahay maxaa kuli sawaab haday timi manaasikaka macna haday gudataan muctamadka san waaye muctamadka san waaye maxaa yeelay yani salaada yani cibaadaadka dhan waxaa loo fiiriyaa dam lmukalafi mukalafka damigiisa aloo fiiriyaa dam lmukalaf aloo fiiriyaa damulmukalafaa la fiiriyaa macnaha waxaa loo wadaa cibaada waaye cibaadani waxay ku jirtaa mukalafka malahiisii aa la fiiriyaa cuquudana waxaa la fiiriyaa nafsul amar nikaax beeca ijaarada waxyaala cuquudan macnaheed misaal bacdiyiha waxaa loo fiiriyaa nafsul amar hadii sidaas adiga mar afkaasa sidaahid waa furinaa qalbigeyga hijro magarabo qalbiga cibaada yani aniga qalbigeya niyadaya ma ahayn magarabo mar hadii yani siraada furi nabi maxaa yiri salaatun jidahum majidun alayhi salaatu wasalaam wahaduhu majidun saddex dheelkooda dheel maagoodan qaay beeca hibada nikaaxa alaanle furida jidahuna jidun wahaduhuna jidun as marba hadii ade afkaasa soo baxo markamarkasaa hadii nin isaailin ahan gabartiyanka usoo nisaaciyey xusna ashira qabilta ashira culamaata ilmagala asl amr wa nisaax nininkaan kaagadi ana waa kaakafeed ishira culamaata nafs amr ala fiira qabilta dhan waxaa loo fiiraa nafs afar naftaadu masalan inta waay hadda maxaa lidi meeshaan adaad hugeysa waktiina waa dhamaaday waa ansixaysaa maaa salaada waa ansaxday ada iyo qada way ku ansixaysaa sad inta ka tuko naftaa hadii tiraahdo masal maradaan yani mafiicna inaad kutufati bilaash waaye laakin waa kutufti usa ay maradaan mafiicna bilaash waaye waana kutufti hadii tiraahdo naftaa salaadaa baadil ahayd walo dahraba ahaadee fi nafsi اlamr yani aada soob maaha maba ogtay maca dalika nijaasadii mawtay ado nijaasadii ma ogen najaas ahaad laakin waa kudusatay hadii ad ogen nijaas ahaad ay ahayn ad ogen oonan yani ad ogen saada waa anfixaysaa maxaa yeelay adiga waaas ad og inaa mara dhahay tahay haddii ogtayd nijaas ay tahana sidii loo waayo بعدين هتد أواتد النجاسة وهيك فهذا هو أنصح إعادة وجودها ما ما هو في ما ثلاث وأنصح لكن عقوبة خاص معها عقوبة عندهم خاص معها يعني الظن ما أنفعاي عقوبة الظن ما أنفعاي مرة ما أنفعاي عقوبة خلاص فينا في مثلا مال آه نسي مال آه يعني أستطاعي ولا كيف المال أستطاعي خلاص ولا إيري جيل لوعي تعالى بضيعة كلاك فوق أسحيني markiisu hasfog yahay asliha adigsiga soo gadaal qaadi aa soo dhacday asliha usi markii soo dhacay kabacdi walaalkiiska soo dhacay waa dhinki oo ninka maalka lahay maalka yani markiisoo xadi kabacdi maalka waa dhinka soo dhacay soo gooli